بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة أن إن شاء الله تعالى waxaynu ka gaadhno mowduuca tasbiixda ku saabsan siiba qur-aanka iyo siduu ugu soo arooray wax ka mid ah waayo qur-aanka toddoba iyo afartan suuradooda ka mid ah saddex-iyo siddeetan aayadood oo ka mid ah ayaa waxay tasbiixdu kaga soo aroortay toddoba iyo siddeetan goobood waxay tilmaamaysaa tirada intan leegi ahmiyadda rabbi siiyey subxaana wa tacaala tasbiixda iyo macnaha ballaadhan ay xambaarsan tahay idan wax ka mid ah wixiaynu ka gaadhna baynu tilmaami doonaa tasbiix subxaana allah ereygaa silyan macnihiisu waxa weeyaan rabbi oo wixii aan u cuntamin u qalmin laga fogeeyo waa tansiih llahi subxaana wa tacaala waa rabbi subxaanahu wa tacaala oo wixii aan u cuntamin ama u qalmin laga fogeeyo taxmiida ama xamdaladuna waa ilaahay oo lagu ammaano kamaalkiisa dhammaantii iyo afcaashiisa idan subxaana allahi wabixamdihi qofka muslimkii markuu leeyahy waxa weeyaan ilaahay wuxuu ka dheeraynayaa wixii naqaa-is oo dhan wuxuu u sugayaa wixii wanaag oo dhan ereyga kan waa lafdi carabka ku fudud laakiin aayaadka qur-aana markaynu eegno wax badan ayaa ilaahay faray nabigu inuu u adeegsado calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn dunida waxaynu u nimi in layna imtixaamo waana imtixaan in badan baynu tilmaamnay ama qur-aanka soo aroorinoo ilaahay tilmaamayo kulu nafsin daa'iqat lmowti wanablukum bishari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun dunida intaynu joogno shar iyo khayrba in laynagu itixaami doono dadku inta badan sharka imtixaankiisa ay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan dara ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaankaa dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay usoo noqdaan subxaana wa tacaala markay dhibtaa la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu haada iyana waa imtixaan kale ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri الdahabi lilyahuud waxay culimmada taarikhtu ku tilmaamaan cusuurtii dahabiga ahayd ee yuhuud soo martay waa cusuur ilaahay uu u kulmiyey diinta iyo madaxnimada isugu kulbeertay waa casrigii taaluud ka soo bilaabmayey ee nebiyullaahi daawuud uu qabtay madaxnimada kadib isagoo nebiya taaluud iyo nebigii la joogay labay kala ahaayeen laakiin casrigii nebi daawuud baa ilaahay isugu daray nebinimada iyo madaxnimadaba kadibna nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadiicidnaba intuu salaad ama wakti macrad la soo maray wax dhaahdhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u i cuntamin in lagu itixaamo tii baa la siiyey dabeetana wuu ku guulaystay imtixaankaa markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay nicma alcabd doon fiican inuu yahay doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan qur-aanka ilaahay ambiye kalu tilmaamo o imtixaama oo dhib lagu itixaamay iyana waa rusul waa ambiyo qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nebi ayuuboo la imtixaamay oo imtixaankiisu xanuun yahay sunnadana culimmadu waxay tilmaamaan axaadiis ay sugaan inuu sideed iyo toban sannadood uu bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guulaystay wuxuu ku yidhi fii nafsi suura nicma alcabdu innahu lafdigii lagu tilmaamay sulaymaan inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu hellay addoon sabir badan inuu yahay isaguna nicma alcabd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ysmariyo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyey laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar waacrid can اlmushrikiin ina kafaynaaka اlmustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahana akhra fasawfa yaclamuun walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilahay wuxuu nabiga faray waxaan ku amray ku dhawaaq gaaladu waxay sheegaysana ha u ka jeeso adugu wixii lagu faray samee iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay waa la maagay ilaahay wuxuu ku yidhi innaa kafaynaka almustahzi'iin kuwan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan baa ilaahay yidhi aday kugu jeesjeesayaan laakiin xataa taada dembi ka weyn bay ku jiraan oo maxay ah aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun baa ilahay yidhi waa kuwa alle subxaana wa tacaala cid kale ku lamaanaynayo oo la caabudaya haddaba nabi maxamed cidhiidhi baa haleelay ka haleelay rabbi waxa laga sheegaya iyo diinkiisii sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga innaga waxa laga yaaba inu dhahno dacwad baynu sheegna dadkii baa aqbali waayo bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ahi uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tidhahdo waar ilaahay ka baqa uu yidhahda ka yar anagaa dhalayo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqayaa dhegaysanina maxaa kuu dhici lahaa yani inay dadku wax kaa dhegaystaan daaye haddii adeerkaa u iskaa daba taago oo markaad wax sheegtaba uu isna wax kaa daba sheegaya nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilahab baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiis sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun baa ilaah yidhi waa ognahay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed waxay ku hadlayaan daraaddeed inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso aayaad kale qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaءa macahu malak aayaad badan baa ilaahay kaga warramaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam cidhiidhiga soo gaadhay laakiin malxal muxuu kaga baxaya ilahay wuxuu yihi fasabix bixamdi rabbika wakum min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo tasbiixdaada ku maraya amase ku dheehaya xamdiga alle subxaana wa tacaala inta sujuudana ka ku biiraya ka mid noqonaya waxay culimmadu yidhaahdaan halka kan waxaa nebiga loo sheegay dawa-un yustashfaa bihi min diqi sadr wa tiryaqun lilaxzaan bay yidhaahdaan dawo lagaga caafimaado laabcidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaana wa tacaala loo tukado walidaalik ay culamadu waxay leeyihiin ayaddani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo cidhiidhiga nafsigaahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkelada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso maala fi suurati qaaf ilaahay wuxuu leeyahy fasbir calaa maa yaquuluun waxay ku hadlayaan ee afxumo ee ay sheegayaan ee alle iyo diintiisa ka sheegayaan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegayaan fasbir calaa maa yaquuluun baa ilahay yidhi waxay ku hadlayaan ku sabir oo maxay samee wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla اlguruub wamin alleyli fasabixu adbaara sujuud baa ilahay yidhi tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle waagu intaan u beriyin iyo cadceedno intaanay dhicin iyo habeenkii mufasiriinta badh baa meeshan salaad ku fasira mufasiriinta badhna daahirkeeda ku fasiraan ayan kaanat waa labadii masale aynu tilmaamaynay dhibtu markay qabsato in la tasbiixsado fii suurati kaafir ilaahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq wastakfir lidanbik wsabix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar sabir ilaahay yaboohiis iyo ballankiisa waa dhab oo dembi dhaaf weydiiso oo wasabix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya alle mahadnaqi fii suurati tuur ba ilaahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabix bixamdi rabbika xiina taquum wamin alleyli fasabix waidbaara sujuu waidbaara اnujuum fii suurati linsaan ayaa ilahay wuxuu leeyay fasbir lixukmi rabbik walaa tuطic minhm aahima aw kafuura wاdkur isma rabbika bukrata waasiila wamin alleyli fasjud lahu wasabixhu leyla طawiila waxay culammadu yidhaahdaan meel kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inta badan sabir la faro oo dhibi ay qabsato khaasatan dhibta nafsiga ah waxaa la faray nebigu calayhi salaatu wasalaam dawadiisu inay tahay inuu tasbiixsado alslu dikru llahi subxaanah wa tacaala tatmainu lquluub alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub kaasaa asala tasbiixda iyo taxmiidkuna waxay ka mid yihiin dikri llahi subxaanah wa tacaala si gaara markaa loo faray nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhi hadduu dareemo oo hadal xumo iyo af xumo iyo cay iyo ceebayn iyo haydaartayn haddii lagu hayo inuu maxay tasbiixsado waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu soo naqliyey nebi cidhiidhi jasadiiyo mid nafsiiba qabsaday oo ilaahay tasbiixdan isna ku badbaadiyey wadanunii dahaba mugaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaada fi dulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin nabiyullaahi yuunus qisadiisa qur-aanka macruufkii waxay tilmaamaysaa inuu ka tegay duulkii uu la joogay badda uu galay doontii laga tuuray dabeetana habeen madow culimmadu say sheegaan dulumaadka iyadoo madow oo bad madow haddana uu sii galay xuut hungurigii faltaqamahu lxuut baa ilaah yidhi mucalaalina wuu libqiyey xuut baa haddana liqay baa la yidhi halkaa isagoo ku jira fanada fi dulumaat baa ilahay yidhi mugdiyadu ka dhex qayliyey muxuu ku dheay muxuu ku qayliyey muxuu ku dhawaaqay an laa ilaaha anta waa mufasiradii laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin laa ilaaha illaa ant ilaahu keligaaba xaq lagu caabuda subxaanak xuma hufnaantaada yacni rabbi meeshanuu ku jiro wuxuu sugayaa bay culimmadu leeyihin inaanu dulmi alla sameeyey aanu ku gelin laysa bidalaamin lilcabiid wuxuu sugayaa wax isaga xaggiisa ka yimi uun inay tahay saa daraaddeed buu wuxuu leeyay laa ilaaha illaa anta ilaahu adaa keliga xaq laguu caabuda subxaanak xuma hufnaantaadee innii kuntu min aldaalimiin buu leeyahy anigaa inta dulmi fashay ah ee adiga ficilkaagu ma aha maxay qadartaada dulmi kuma jira buu leeyahy ee anigaa ah inta dulmi fashay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka muxuu ku tilmaamaya markaa sababu najaati baa ilaahay inooga warramay rabbi wuxuu leeyahy falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun falowlaa anahu kaan haddii lala yahay baa ilaahay leeya inuu ahaan jiray kuwa tasbiixsada kuwa tukada kuwa tasbiixda wada haddaanu sidaas ahaantuu ahaan jiray baa ilaahay leeyihi haddii taa lala-yahay wuxuu ku sugnaan lahaa meesha tan ilaa waqti dheer taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay wuxuu tilmaamaya tasbiixaadkiisa ilaahay ku badbaadiyey dayqa iyo cidhirigu ku jiray ee ah inuu badliq badliqday oo marka hore baddu degeed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdu watay tasbiixdiisii inuu ku badbaaday waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa itminaan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taha adeegsanaya suuratu taha ilaahay wuxuu leeyahy maxay fasbir calaa maa yaquuluun wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wmin anaaءi اleyli fasabix waaطraafa الnahaari lacalaka tardaa baa ilahay yidhi waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sabir waxa ay ku hadlayaan eefxumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi fasabbix wa aطraafa nahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda yacni istawcaba tasbiixu lyowma kullah habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti la sheegay awali leyl iyo atraaftaba tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa lacallaka tardaa kay tardaa baa la yidhi si laabtaadu ay u caafimaado si aada ridaa u hesho si aada deganaanshiya u hesho idan cid kastoo warwar hayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado in qalbigaagu dego niyadaadu degto aada xasisho adduunku aanu dhib kugu haynin waxaa laga helaabaa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa xataa culamada badh baa waxay idhaahdaan salaada lafteeduba daiyaba waa tasbiixu oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaan yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu ilaaqay bay leeyihiin tasbiixdatan marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi linsaanu fii salaatih waa tasbiix iyo tahmiid walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn alxakam ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray adigoo salaadaada ayaa ninkaa kugu xiga xiiga reerkii ka warran ad iska odhan karaysay dhibi ma jirin mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo quumuu lilaahi qaanitiin inaan salaadda wax kale lagu samayn nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay nin baa hindhisay yaraxamukallah buu iska yidhi dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo war maxaa indhaa igu gubaysaan buu yihi akalatkum hooyadeedi ka goblantahe haddana hadalkiibuu sii waday salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu weligay ma arag macallin ka fiican nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ima maagin oo ima dagaalin wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid a ah. inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qira'atu buu ku yidhi xadiidkii muslim ku yahay inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa toddoba meelood oo ka mid a ah tasbiixaadka kusoo arooraan bay idhahdaan kow iftitaaxiyaadka salaada qaybo kamida midi ah waa tasbiix subxaanaka allahuma bixamdik waata lagu bilaabo amaba se allahu akbar kabira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan wasila iftitaaxiyaadka wax ka mid a ah gaariga k c l one nine zero l ninkaa ha qaadaa la yidhi k c l one nine zero l tasbiixdu markaa salaada waa lagu bilaabaa oo rukuucda waa tasbiixsannaa subxaana rabbi alcadiim oo sujuudda waa tasbiixsanaa oo aayaatu tasbiix qur-aanka markaad akhriyaysa hadday soo ararto waa tasbiixsan kartaa oo imaamka marka la tambiihiyo hadduu qaldamo waa la tasbiixsadaa oo qofka aan faatixada aqoona salaada la barayo intu faatixada ka baranayo tasbiix buu ku tukan karaa oo marka salaada la dhameeyo waa la tasbiixsadaa idan waxay dhahdaan waa toddoba meelood oo ka mid a salaada oo tasbiixa haddaba salaadu waa nooc min atasbiixaat qofka muslimkii marka haddii dhibi qabsato nabigu calayhi الsalaatu wasalaam idaa xazabahu amru fazaca ila الsalaa hadday dhibi qabsato salaada xaggeedu u degdegi jiray nabigu calayh الsalaatu wasalaam haddaba dayqa iyo dhibtu markay jirto waxa lagaga baxa ee itminaan lagu helo ee rida alqalbi aad ku helayso ee deganaanshiya aad ku helayso ee xanuunada maanta dunida waalay aad kaga bogsanayso dunida waxaad maqlaysaa qofkan stress baa ku dhacay qalaq baa ku dhacay igtiaab baa ku dhacay depression baa dhacay xanuuno tiro badan oo nafsaaniya ah. oo dhammaantood qofka bini aadamka ah systemkiisii neerfaha iyo hormoonadiisu u shaqaynayeen khalkhal geliya maanta xanuunada ugu badanee bini aadamku bay yidhahdaan asalkoodu waxyaabahaasu ka bilaabmaa marka dambe u biological isu bedelaa bay yidhahdaan waxaasoo xanuun ah aslanba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxaa ka mid ah culays kastoo ku hayaa wuxuu kaa degayaa ayaa ilaahay leeya tasbiixda haddaad la timaado dhanka labaad hadday fitnadu kaaga timaado maalka iyo suldada iyo xoogga iyo marka aada isbiddo iyaduna waa khatar ina alinsaana la yadqa an ra-aahu istaqnaa baa ilahay yidhi bini aadamku waa qooqah waa kibraa waa xadgudbaa hadduu arko inuu isku filaaday hadduu arko inuu sulto helay maamul gacantiisa power u helay hadduu arko inuu hanti helay isna shaydaanku waa afuufaa afuufkaana waa laga bogsan karaa dunidaynu maanta naqaano dadku maalmahay guulaysteen maalmaha caynkani ka dhacay cududooday muujiyaan dowladdu waxay soo bandhigtaa maxay milatarigeed iyo waxeedoo dhan yacni soomaalidu maalintay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo allacaasidii bay bilowday bini aadamku xataa dadka in badanna markay guurka uu salaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo beliya baas baa la wadaa asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho inaad shukri naqdid nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo saddex sannadood buu diintan waday waa u gaajooday waa u dhib mutay waa u dagaalamay waa u yacni wax nolosha laga soo maro o dhan buu ka soo maray waxa nolosha laga soo maro o dhan hortiisa raggiisa lagu leynayay oo aan waxba u tari karaynin sabranala yaasir iyo wixii lagu hayay maka raggii joogay buu la noolaa isagoo aan waxba ka qaban karin cidhiidhigaasa soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tegey ayay ka daba yimaadeen gaaloo dhan baa soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray carab oo dhan baa dhan ka wada martay waxaasoo dagaalu soo maray ilaahay baa u hiiliyey dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala aakhir suura qur-aanka soo degta ka suura kaamila idaa jaa nasru llahi walfatx warayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja haddaad aragtaba ilaahay yidhi ilaahay guushiisa kuu timi iyo dadka oo diinta soo wada dee caamul wufuud markii laga bilaabo qabiil qabiil baa nebiga loogu imanayay iyo reer u socda anana waanu islaamnay leh haddaad aragto dadkoo diinta soo gelaya oo wara-yta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja dadkoo koox koox diinta diinta u qaadanaya haddaad aragtid maxay samee baa ilaahay ku yidhi marka ma badhbadhaadhna qaad baa la yidhi mise sidii soomaalida balkaale canaybay bay qaadeen markay aclaka heleen maya ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba tasbiix aada xamdiga alle ku maraysid iyo istikfaar la kaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa toobadda aqbale waxay culimmadu yidhaahdaan tanna waxaa lagaga badbaadaa alcujbu isla weynida iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini aadamku dhankaana marbuu wecdaa dhankaana de waaba halkuu ibliis ka bilaabay ana khayrun minhum de halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi waar miyaad isweyneynaysaa mise markii horeba waad korrayso hoos baa lagu dhigay bini aadamku hadduu cududiisa arkana u afuufmaa inuu dadkaba ka waniyu ismoodaa ilaahay nabiy llaahi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yihi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir li ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixdu mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laasimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqad iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laasimo idan waa fura ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaad tahay hadday cay tahay hadday ammaan iyo sulda iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mida aad ahaateed aad rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noollay kaa-inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa taqaliinka un ciddan loo taaglaayi ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamaya saddex iyo toban aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo koob iyo toban suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fii suurat aracd fi suurat lisra fi suurat alambiyaa tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca ataqaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu racdu bixamdi onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakarna maca daawuud aljibaala yusabixna wاطayr nabiy llaahi daawuud ilaahay wuxuu le waxaanu usakirnay buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal wاطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaaha qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa tusabixu lahu samaawaat sabc wاlأrd wman fiihin wain min shayin laa yusabixu bxamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya wain min shayin laa yusabixu shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyaguu tasbiixsanaya ee idinkuun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay maslak u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi samaawaati walard wayr wayra wاطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimu mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale eh, waxaa dhacda kaa-inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bnu mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiix acaami wahuwa yukalu buu leeyahy ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa anagoo cunayna waa la ruraya waana tasbiixsanaysa cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaana wa tacaala wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid ah xadiidka abidar uu warinayo imaam abraani soo saaray sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya way dhagxantuu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay nabigaanu la fadhinay annagoo xalqo fadhina buu leeyay keli maaha weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxantaa uu nabigu gacanta ku hayo tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar abibakar baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururihii weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlaya buu yidhi abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen dadkao dhan baa maqlayay buu leeyay markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigaa wuxuu dhibay haddana cuhmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay dadkaygii kale mau tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayay cuno ay cunayaan in la maqlayay kaainaadka o dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebiguu leeya alayhi salaatu wasalaam nebi nebiyada ka mid ah ayaa qur qudhaan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheediio dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay u waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummad ummadaha ka mid oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxalu shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix uraanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala toddoba suuradood oo qur-aanka ka buu ku bilaabay boqol iyo tobanka suuradood toddoba ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi samaawaati wama fi lard wa huwa alcasiizu alxakiim suurat alxashr iyo suurati saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat lxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi sabaxa lilahi ma fi samaawaati waalardi wa huwa alcasiizu alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat ljumca yusabixu lilahi ma fi اsamaawaati wma fi lard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suuratu taqaabun yusabixu lilahi ma fi samaawaati wma fi lardi lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabika alacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla toddoba suuradood shan suuradood oo qur-aanka ka midana xamdalada ku bilaabma alxamdu lilahi rab اlcaalamiin alxamdu lilahi اladi khalqa الsamaawaati walarda wajacala nuura wظulumaat yani ancaam iyo baqra iyo kahf alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwa iyo saba shan suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo awaa soo aroortay afar jeer ficil mudaaric iyadoo awaa soo aroortay labaatan jeer siqatu amr iyadoo sideed iyo toban jeer siqatu ismi faacil iyadoo a maratayn siqa masdara iyadoo a laba goor siqa ism iyadoo a koob iyo afartan jeer yacni toddoba iyo siddeetan meelood bay tasbiixtii kusoo aroortay oo saddex iyo siddeetan aayadood ku jira oo toddoba iyo afartan suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka boqol iyo afar iyo tobanka suuradood toddobiyo afartan ka mida tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyeedka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culamadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siiq tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto afartan iyo toddoba suuradoodna ay ku soo aroorto saddex iyo siddeetan aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badane qur-aan kusoo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay noo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a ah in dadku tasbiixsadaan ina arslnaaka shaahida wmubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukrata waasiila ba ilahay leh waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu biاllah iyo walitusabbixuuh bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay yidhaahdaan nabiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alla nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nabiyullahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashirku fii amri sababta u dalbanayaa waa maxay kay nusabixaka kaiira buu yidhi kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kuugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala rabbow igu dir buu leeyay nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wax lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi e arkari sida buurta eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nabiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeelb la yidhi aayadda waxaa la yidhi saddex maalmood dadka ha la hadli ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadiya ha kula hadlin laakiin arrin iyada haka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinaya laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabix bilcashiyi walibkaar nabiyullaahi ciisa ilahay wuxuu tilmaamaya aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah maadaa dadka ku yidhi anigay hooyada ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaabaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nabiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacani aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allahi dheh baa la leeyay wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid ihi mushriku waa ceeble leh ilaahay sifaadkiisi iyo asmaadiisi iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilahay markaa wuxuu leey waxa tidhaha wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeye u ballan qaaday astaamahooda waxa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yuuminu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim whm laa ystakbiruun tatajafa junuubahum an lmadaaji ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeye inamaa yumin biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeye waa kuwanoo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilahay yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeya masaalixiinta o quha maya ilaahay malaaigtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabixuun bay tilmaamayeen yusabixuuna aleyla wاnnahaara laa yafturuun wa tara almalaaikata xaafiina min xawli اlcarsh yusabixuuna bixamdi rabbihim malaaigtaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay tasbiix laazimaan ahlu jannaha dadka khayrka badan leh ee guulaysta ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay ku dhawaaqayaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam wa akhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin xamdi iyo tasbiix baa ilaahay kaga warramaya ahlu januun dacwaahum fiiha subxaanak ayaa rabbi ku sheegaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba tasbiixdu diinta markaa maqaam saray kaga jirtaa dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa la dayay in lala dagaalamo laakiin waxaad moodaa in la raaciyay wixii diintu faraysay dadka waa suufi iyo waa kan baa la yidhi dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yaro haleela markuu ka baxo tiro aan la garanayno oo caynkaa la ydhahdo subaa sub subxaa inta la ydhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badan leh oo ay hayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abidar uu kasoo wariyey waxa uu la yidhi nabigu wuxuu yihi alaa ukhbiruka biaxabi lkalaami ila allah waxyaabaa alla u jecelyaba kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi haya noo sheeg baa la yidhi ilahay rasuulkiisiiyo ina axaba alkalaama ila allahi subxaana allahi waxaa ka mida ah subxaana allahi wabixamdi xadiiska labaada abidar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu warka maxaa u fadli badan nabi wuxuu ku yihi mastafa allahu limalaaikati wixii alle malaaigtiisa u doortay aw licibaadi oo waa maxay subxaana allahi wabixamdi idan ayuha alaxiba tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almulaqa cibaadaadka ay culamadu yidhaahdaan cibaadooyinka aan waktiga lahayn shuruud lahayn waxaa laga yaabaa salaad soon xaj shuruuday leeyihin waqtay leeyihin waa la mudeeyey waktiyadaasunbaa la sameeyey amaa tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay cibaadada mulaqa ah fi ayi makaan iyo fi ayi waqtin waqtinba aada la iman karto waxaanuu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshih wa midaada kalimaatih haweentii wardiday ee uu nebigu ku soo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdih ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaatih idan ayuha alaxiba tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto cumar bn lkhaaab maxaa laga sheegay walow kuntu musabixan la atmamtu salaadii qasriga ahayd markuu ka warramaya ciddii dheerina muxuu yihi walow kuntu musabixan haddaan tukanayo sunne yani haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay walow kuntu musabixan la atmamtu idan tasbiixdu waxaad la yaabta haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istiqraabsata haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa sharcigu intaba uu soo arooriyey shidadu markay jirto waa la tasbiixsadaa w inaga aayaadka soo aragnay walaqad naclamu annahu yadiiqu sadrku bima yaquuluuna fasabix ilaha yidhi nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxaynu idhaahno subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday ku cusboonaato falamaa afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuuma yirbaalay dib buu u caafimaaday waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a ah markaad ducaysanayso waa laga horaysiiya fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhumaa lam aqul lakum lowlaa tusabixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii boqol jeer ninka yidhaahdaa dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana milu zabadi lbahr saxiixaynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay atleast xataa haddaynu idhaahno sakaairta oo sakaairta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayraad umalaynaysa waagu markuu baryaaba inu war bilowna hadaanad adigu waramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo telefoon ha kuuga warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay se kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta calal aqal waxaad sakaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim boqol jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nabiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin waa la sameeya ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeya idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi caleyhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima ana abaa hurayrata kaana yusabixu kula ywmi itnatay cashrata alfa tasbiixa maalin kasta inuu tasbiixsan jiray laba iyo toban kun oo jeer innaga tusbaxaynu sidaano waa imisa waa boqol haddaad bar rogto laba rogto saddex rogto waxaad soconaysaa wallahi maanta cidi kaama badna soo maaha haddaad toban jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee kun jeer baad tasbiixsantay socay ka maaha abaa hurayra wuxuu leeyahay anigu laba toban kun oo jeer baan tasbiixsadaa markaasu weliba wuxuu leeyahay usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyahy buu yihi tasbiixso ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikra kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila baa la yidhi ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loo soo tilmaamo waxaa la yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira tasbiixda inaynu badino alaslu inaynu wardig dhan badino oo saxaabigii ku yiidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadayda maanta imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga wuxuu nabigu yihi intaad doonto nus baan ka dhigi wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi haddaad doonto ka dhig buu yihi haddaad ka badsatana khayr baad heli siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yihi haddaa oo dhanba waxaan ka dhigi doonaa waa waqti uu gaar u ducaysan jiray oo dhanba salligaagaan ka dhigi doonaa wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfa hamuk haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaga filaanaya waxaa hubantiya waa tijaabine haddaad warwartoo nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya haddaad warwartoo tasbiixsato waa lagaa qaadaya haddaad warwarto laa ilaha illa allah tira waa haddaad adkaarta laasimto laakiin intaynu adkaar laasimnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuyna leeyahay imaam albukhaariy kitaabkiisa xadiidku ku khatimay xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaala waa xadiidka ka kalimataani khafifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim saxiixeynka kusoo arooray nabigu wuxuu leeyay laba kelmadood oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaarhigaaga haddaad wadato waad iska akri karaysaa soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saciga maaha wuxuu moodaa haddaanu tir war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli gaarhigaaga adoo iska wata waxbaa tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaarhigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardiday mise wardiyi lahayd waad umalaynaysa waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah one minute two minute in lagu yidhaahdo intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaariga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bis haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaari wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad layr samaynayso iyo waxaad doonta haddaad qabanayso haddaa carabka iyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahida waad odhan kartaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud thaqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila raxmaan alle agtiina laga jeceliyay ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jeceliyay waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba darsiga dantan ka dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhugano horta si fiican u fiirfiirino weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada kasoo bilow ilaa birabi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qoray baad soo helaysa inta badan dadku waxuma ysahahaan kutubtii culamada qortay ka baan kutubta culamada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad kasoo bilowday ilaa birabinaas bal waxaan ku qoran aad eegto xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay dadka waxay isweydiiya muxaadaraadka see loo diyaariya see loo diyaariya ilahay kitaabkiisaoo la akhriya laga diyaariya axsan masder loo noqdaa waa musxafkaasoo aad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamti dariskan dantan kale oo dhami waa laba shay mar waa in xidhiirhkiina kitaabka alle laleediinu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli rabu samaawaati walardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alla kusoo dejiyey kitaab faslnaahu calىa cilmin baa ilaahay leeya idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy kaasi waa mid ka labaadaan idin leeyahna waxa weeyaan abnaa-i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday adkaarta dadku waa ku yartay dadka bartusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen tasbiixdiina tus waxay raacda hadday saa noqonayso tasbixaaga iska sidoo tasbiixso hadii tusbix iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadana iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a ah maalin kasta yeelatid wardigu waktiba ma qaato waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardiyi kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaa soo warwariye heeriye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo altaa'ibuuna alxaamiduun kuwaasaad ku biiri haddaad aakhiro aad tagtana sala allahuma calaa muxamadi waala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin